بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الحادي والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي وحر عشر من الفطرة toban arrimood waxyaabaha ilaahay uu dadka ku abuuray ayay ka mid yihiin ama toban arrimood diinta islaamka ayay ka mid yihiin ama toban arrimood sunnooyinkii rususha ay kala dhaxleen ayay ka mid yihiin qasu shaarib shaaribka in la gaabiyo wa icfaau lixya garka in la sii daayo wasiwaak cadayga wastinshaaqu lmaa'i biyaha in lagu sandaarto wa qasu ladaafir cidyaha in la jaro wa qaslu lbaraajim jidhka meelihiisa laablaabka ah in la dhaqo sida toqfolihii wa nadfu libdi kilkisha in la rifo tinta ka soo baxda wa xalqu lcaana iyo caanada in la xiro farjiga meesha ka koreyda tinta ka soo baxda in la xiro waintiqaasu lmaa yacni alistinjaar iyo biyaha in lagu istijoodo intiqaasu lmaa ay alintiqaasu bilmaa biyaha in lagu istijoodo qaala raawi wuxuu yihi wanasiitu alcaashira midii tobnaad waa iloobay ilaa an takuuna almadmada haddaysan luqluqashada ahayn waa halmaamay yidhi rawaahu muslim alfidratu hiya alkhilqa waa abuuritaanka alatii khalaqa allaahu cibaadahu calayha oo allaha addoommadiisa uu ku dul abuuray wa jacalahum uu ka dhigay maftuuriina calayha kuwa lagu dul abuuray calaa maxabati alkhayri khayrka jacaylkiisa wa iitaarihi iyo khayrka doorbididiisa inay wax kale ka doorbidaan oo ay ka hormariyaan wa karaahati shari sharta nacaybkeeda wa dafcihi iyo iska riixidiisa wa fatarahum allah wuu abuuray addoomihiisa xunafaa'a ayagoo xumaanta kuwa ka soo leexday ah oo jidkii fiicnaa ku toosan mustacidiina oo diyaar u ah liqabuuli lkhayri khayrka inay aqbalaan walikhlaas lilah waltaqarub ilayhi wa jacala tacaala sharaa'ica alfitra nawcayn allah fitrada sharaa'icdeeda laba nooc uu ka dhigay axaduhumaa yuطahiru اlqalba qalbiga ayuu daahiriyay wاruux wa huwa aliimaanu biاllah min khawfihi tawaabicu liimaan waxaa ka mid asaga in laga baqo wa rajaa'ihi naxariistiisa in la rajeeyo wa maxabatihi jacayl walinaabi ilayh in loo laabto qaala tacaala faaqim wajhaka wejigaaga iyo camalkaaga toosi faaqim wajhaka ay sadid camalaka camalkaaga toosiyo ama fa aqim wajhaka akhlis camalaka camalkaaga khaalis yeel liddiini cala addiini xaalaa diinka ku dul sugan tahay adoo shareecada waafaqsan camalkaaga khaalis yeel xaniifan xaal tahay mid xumaan oo dhan ka soo leexday fidrat allah marka fa aqim wajhaka anta waman macaka adiga iyo cidda kula jirtaa camalkiina khaalis yeela xaniifan xunafaa adinkoo xumaan oo dhan ka soo leexana intaas marka waa in loo soo qadaro fa aqim anta waman macaka fa aqim wajhaka anta waman macaka lidiini xaniifan adinkoo xumaan oo dhan ka soo leexana fidrat allah ilzamuu laazima fidrat allahi allatii fidradaas oo fadara annaasa calayha allah dadka uu ku dul abuuray fidrada ilaahay dadka uu ku abuuray laazima laa tabdiila likhalqi illaah abuurista ilaahay bedelid male bimacnaa laa tubadilu khalqa allah ha bedelinina marka waa khaar bimacna alamri laa tabdiila likhalqi illaah ay laa tubadilu khalqa allah abuurista ilaahay ha bedelina fidrada ilaahay dadka uu ku abuuray ha ka bedelinina dalika kaas addiin lqayim waa diinka toosan walaakina akara annaasi laa yaclamuun laakiin dadka badankoodu ma garanayaan muniibiina ilayhi faaqim anta faaqim wajhaka anta waman macaka lidiini xaniifan diinka idinkoo ku dul sugan iyo shareecada camalkiina khaalisyaala muniibiina ilayhi xaal aad tihiin kuwii allah xaggiisa u laabanaa waa la xaalaynaa haddaba xaggee laga xaalaynaa fa aqim faacilkeeda iyo waxa ku cadfan labadoodaba halkaas ka xaalayn muniibiina ilayhi xaal aad tihiin kuwii laabana ilayhi ila allah wattaquuhu allah ka dhowrsada cadaabkiisa iyo caradiisa waaqiimuu salaata salaada toosiya walaa takunuu min almushrikiin mushrikiinta ha ka mid noqonina fahaadihi mid an tuzaki nafsa nafta ayay daahirtaa wa tutaahiru lqalba qalbiga ayay daahirtaa wa tunamiihi wayna wayna korisaa wa tadhabu canhu waxay ka kaxaysaa alaafaat alradiila aafooyinka qurunka ah oo xunxun wa tuxalliihi bialakhlaaqi aljamiila waxayna asaga dhexdiisa yeeshaa waxay dhex dejisaa akhlaaqda wan wanaagsan wahiya kulluhaa tarjicu ilaa usuuli iliimaan wa acmaali lqulub dhammaanteedna waxay u laabanaya usuulu liimaan iyo acmaalu lqulub usuululiimaanna waa soo sheegnay in loola jeedo tasdiiqa wanowcu haani wuxuu maa yacuudu wax u laabanaya ilaa tadhiiri daahir daahirka in la dahiro wa nadaafatihi nadaafadiisa waxna waa wax qalbiga ku saabsan waxna waa wax jirka ku saabsan qalbiga dahiritaankiisa wuxuu waxaa shuqul kuleh iimaanka iyo tawaabicu tawaabiculiimaan waxna jirkan sare dahiridiisa iyo nadiifintiisa wa dafci awsaaq iyo in laga riixo wasakyada iyo wal aqdaar wixii quruna canhu isaga laga riixo laga kaxeeyo wahiya haadihi alcashru waana midaan tobanka ah wahiya min maxaasin diin lislaami waxay ka mid tahay wanaagyada diinta islaamka id hiya kulluhaa tandiifun lilacdaa maxaa yeele tobankan dhan waxay ka wada hadlayaan waa xubnaha daahirka ah nadiifintooda wa takmiilun laha iyo dhammaystiriddeeda litatima sixatuhaa si caafimaadkeedu uu u taam noqdo u dhammaystirmo oo wa markaasay noqoto mustaciddatan mid diyaar u ah likulli maa yuraadu minha wax kasta oo laga rabo faama almadmadatu walistinshaaq luqluqashada iyo sandaarsiga fa innahumaa mashruucaani labadoodaba waa la jideeyey fii tahaarati alxadati alasqari waalakbar qofku markuu ka tahaaro qaadanaa alxadathu alasqar oo loola jeedo markuu weysiisanaa waa inuusan daarto iyo markuu ka tahaaro qaadana alxadathu alakbar oo ah qofkii hadduu junub noqdo marka uu janaabadaas ka qabaysanaa qabayskaas waa tahaaradii alxadath alakbar weysaduna waa tahaarat alxadath alasqar hadalkaasoo macnihiisu yahay qofka markuu weysiisanana waa inuu luqluqda uusan daarto markuu janaabo ka qabaysanana waa inuu luqluqda oo uusan daarto labadaba bilitifaaq waa laysku waafaqsan yahay in labadoodaba mashruuc ay yihiin oo nabiga ay ka sugnaatay sala allahu calayhi waala ali wasalam wahumaa labadoodu fardaani fiihimaa cala saxiix labadoodaba waajibay ku yihiin almadmada walistinshaaq wuxuu leeyahy sida saxiixa waa waajib fi ahaara min alxadaث اlأsqar sidoo kalena waa waajib fi طahaara min alxadaث اlأkbar labadoodaba waa farad uu leeyahay sida raajixa ah walaa yakfaa maa faa walaa yakfaa ma qarsoona maa fiihimaa waxa labadooda ku jira fiihimaa ay fi lmadmadati walistinshaaq waxa ku dhex jira oo min tadhiiri اlfami afka nadiifintiisa iyo walanfi sanka watandiifihimaa iyo nadiifintooda lianna alfama walanfa yatawaaradu calayhima kahiiru min alawsaaq maxaa yeele afka iyo sanka waxaa ayaga ku soo arooro u leeyahy in badan oo wasakhya ah iyo wal abkhira iyo neefo fara badan iyo wanaxuhim ah wixii la mid ah ilan meesha qofka oksijiinka uu soo marsiiya waa ayaga hadhowdii meesha kaarboonta uu kasoo tuuraan waa ayaga ayagay sii maran anagay ka yimaadaan wa huwa mudarun ilaa daalika arrinkaas wuu ku qasban yahay wa isaalatihi iyo zuulintiisa wa kadalika siwaak waxaa la mid ah cadaysiga yuطahiru lfama afka ayuu nadiifiyaa fa huwa madharatun lilfami mardaatun lilrab fa huwa siwaaga cadayga madharatun lilfami afka nadiifin ayuu u yahay afka wuu nadiifiyaa mardaatun lirabbi allahna wuu geliyaa walihaadaa yushracu kula waqtin saas daraaddeed siwaagga iyo cadaysigu waqti kasta waa mashruucu leeyahay wayata-akadu mashruucnimadiisana wuxuu sii xoogaystaa cinda alwuduu marka la weysiisanaa in la cadaysado waa muta-akid wasalaa marka salaadda la tukanaa walintibaah min annowm hurdada marka laga soo tooso wa tagayuri ilfami qofka afkiisa waxoogaha raayaxadiisa hadday isbedesho wa sufrati alasnaani wa naxwihimaa ilku hadday casaadaan oo wasaq ay fuusho markaasna mutaakid uu noqona wa amaa qasu shaarib shaaribka in la gaabiyo ow xafihi ama eber in laga dhigo xataa tabduwa ashafa ilaa ay soo muuqato faruurta falimaa fii dalika min anadaafa waxaa loo jideeyey falimaa fii dalika arrinkaas waxaa dhexdiisa ahaaday oo min anadaafa iyo wataxarus iyo in layska ilaaliyo mimaa yakhruju min alanfi waxaa sanka ka soo baxaa faina ina shacar ashaarib shaaribka tintiisa idaa tadallaa cala shafati hadduu soo raaracsado oo uu ku soo raaracsado faruurta kore baashara bihi tintii wuxuu kula mubaasharoodaa shaaribku baashara shaaribkii bihi shacarkii wuxuu kula mubaasharoodaa maa yatanaawaluhu min ma'kuulin wa mashruub qofku waxa uu qaadana oo wax la cuno ah iyo wax la caba ah yacni waa dhex gela ole tintii waxay dhex gela qofku wuxuu cabaaye iyo wixii uu cunaaye carabtu waxay yidhaahdeen shaarib maxaa loogu bixiyey qofka cabitaanka uu cabaa waxay yidhaahdeen haddii tintaas dheer uu leeyahay liannahu awal maa yashrab inta isagu uusan cabin tintaas waa inay biha cabto saas daraaddeeda shaarib loogu magacaabay shaarib macnaheedu waa kii wax cabaayey tintan waxay yidhahdeen shaarib waxaa loogu magacaabay qofku intuusan biyaha cabin ayadaa dhex gasha ayadaa cabeen saas daraaddeed shareecada islaamku waxay keentay in la yska gaabiyo maca tashwiihi lkhilqa abuuritaanki ilaahayna waa fool xumaynaa biwafratihi haddii uu soo dheer yahay hadduu soo dheeraado oo la daayo wa in istaxsanahu man laa yucba'u bihi haba qurxisteen oo wax qurxan ha la noqdo dad warkooda wax ka soo qaad uusan lahayn oo ha yidhaahdeen waa qurxan tahay in la daayo laakiin wuxuu leeyahay fiihi tashwiihun lilkhilqa dadka noocaas ee dhaha waa qurxan yahaan hadalkooda wax ka soo qaad ma laha wahada bikhilaafi lixya laakiin shaaribka waxaa ka duwan uu leeyahay garka fa ina allaha jacalahaa waqaaran lilrajuli wa jamaalan lahu allah garka wuxuu ka dhigay qofka mid qurxisa waqaaran lilrajuli wa jamaalan lahu waa isku mid qofka garka qurux ayuu yahay walihaada saas daraaddeed yabqى jamaaluhu fii xaali kibarihi biwujuudi shacri lixya wuxuu leeyahay hadduu xitaa weynaado shacaru lixyana uusan iska xiirin oo weli tintaasi ay joogto markuu weynaado jamaalkiisii waa baaqi ahaana waxa baaqi yeelaan waxaa ka mid ah wujuud haada shacar tintan joogitaankeeda haddii xitaa duq uu noqdo waayeel uu noqdo jamaalkiisi quruxdiisi weli baaqi uu ahaana walihaada saa daraad yabqaa jamaalu qofka quruxdiisi waa baaqi ahaana fii xaali kibari hadduu weynaado biwujuudi shacari lixya tintan oo garka joogitaankeeda darteed ayuuna ku baaqi ahaana jamaalkaas wactabir daalika bal fiir yuduul arrinkaas uga cibro qaado biman yacsi rasuula sala allahu alay salam nabiga qofka caasinay oo fa yaxliquha xiraa arrinkaas waxaad uga cibro qaadataa oo cibro kuugu filan dadka nabiga caasiyey ee garka xiiray kayfa yabqaa wajhu mushawahan sida wejigiisu u baaqi ahaana isagoo foolxun qad dahabat maxaasinu quruxdiisii oo dhan ay tagtay wa khusuusan waqta alkibar weliba kuma sii jirto hadduu da' noqdo u weynaado fayakuunu kalmar'ati alcajuuz wuxuu la mid noqon haweeney da-ah idaa wasalat ilaa hada sini haddii da ay gaarto dahabat maxaasinuha quruxdoodii oo dhan ay dhammaaneen ay tegeen walow kaanat fii fii sibaaha xitaa dhallinyaronimadeedii hadday ahayd min ajmal innisaa quruxdeedoo dhan markay waayeel noqoto waa tega uu leeyahay ninkan karka xiirana sidoo kale u noqonaa wahaadaa maxsuus waana shay la taaban karo walaakina alcawaa'id hase yeeshee waxyaabaha dadku ay la qabsadeen iyo wataqliid alacmaa kudayasha dayashada indhahala oo lagu daydo reer galbeedka yuujibu wuxuu keenaa taqliidkaas iyo cawaa'iddaasi waxay keentaa istixsaan alqabiix wax fool xun dadka inuu la qurxanaado waistiqbaax alxasan wixii fiicnaana dadka inay la fool xumaadaan wa amaa qasul adfaaf cidiyaha jaritaankooda miya wa nadfu libdi kilkisha in la rifo iyo wa qaslu lbaraajim wahiya mataawi albadan jirka meelaha uu ka laalaabmo allatii tajtamicu fiiha alawsaaq oo ay isugu timaado wasakdu falaha min atandiif wa isaalati lmu'diyaati maa laa yumkinu jaxduhu sababta loo jiday wuxuu leeyahy waxay leedahay cidiya jaridda iyo nadfu libti iyo qaslulbaraajim waxaa ku jira min atandiifi wax nadiifin iyo wa isaalati almuudiyaat qofka wixii dhibaato u keeni lahaa zuulintooda waxaa ku jira maa laa yumkinu jaxduhu wax aan la diidi karin wa kadalika xalqu lcaana waxaa la mida caanada xidhitaankeeda wa ama alistinjaa istijooshada miya wa huwa isaalatu alkhaariji min asabiileyn waa zuulinta labada jid wixii ka soo baxaa saxaradii iyo kaadidii zuulitaankooda bimaa in lagu zuuliyo aw xajarin fa huwa laazimun waa waajib wa shardun min shuruudi ahaara waana shardi ka mid a shuruudaha qofka salaada iyagu ansaxee facalimta ana hadihi alashyaa waxaad ogaatay ashyaadan kulluhaa ana haadihi alashyaaa kullahaa gebi ahaanteed tukamilu inay dhammaystire daahira alinsaani insaanka daahirkiisa wa tuطahiruhu wa tunadifuhu oo ay nadiifine oo ay tahire wa tadfacu canhu ashyaa adaara oo ay ka difaace wixii dhib leh wlmustaqbaxa oo foolxumo ah wاnadaafatu min aliimaan ayuu yihi nadaafaduna iimaanka ka mid tahay wlmaqsuud ujeedadu waxay tahay ana alfidrata hiya shaamilatu lijamiici shariica shariicada oo dhan ayaa fidrada ku hoos jirta baainuhaa wa aahiruhaa bainihaa wa daahirihaa midkeeda kore iyo midkeeda hoose liannahaa tanfi lbaain liannahaa tunaqi albaaطin ama liannahaa tunqi oo anqaa laga keeno maxaa yeelay baatinka ayay nadiifidaa ashay naqiyu waa waxa nadiifka ah saafiga ah liannahaa tunqii maxaa yeelay waxay nadiifidaa albaatin maxay ka nadiifinata min alakhlaaqi aradiila akhlaaqda aadka u foolxun oo ay ka mid tahay xiqdiga iyo xasadka iyo uurkuhaynta wixii la mid ah wa tuxallihi waxay dhexdiisa yeeshaa oo dhexdiisa ay dejidaa bilakhlaaqi aljamiil alatii tarjicu oo u laaban ilaa caqaa'id aliimaani watawxiid walikhlaas lilah walinaabi ilayhi wa tunqi daahira daahirka waa nadiifinaya min alanjaas wixii nijaasa ah walawsaaq iyo wixii wasakha wa asbaabaha iyo wixii keeni kara awsaaqdaas wa tutaahiruhu waxay nadiifinaya ahaarata alxisiya waahaara almacnawiya ahaarada xisiga oo la taaban kara ahaarada macnawiga ah walihaada saa daraadeed qaala sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi alطahuuru shatru liimaan wuxuu yidhi tahaaro qaadashadu waa iimaanka barkiis alطahuuru shadru liimaan iimaanka barkiis waxaa ah tahaaro qaadashada wa qaala tacaala allah wuxuu yihi ina allaha yuxibu tawaabiin kuwa soo laabashada badan allah wuu jecla wayuxibu lmutaahiriin kuwa isnadiifiyana oo isdahirana ilahi waa jecel yahay tahaaradaas way soo hosgele tahaarat lbaطin wa tahaarat aldaahir fasharicatu kullahaa tahaara wa zakaau dhammaanteed waa tahaaro iyo isnadiifin wa tanmiya wa takmiil iyo dhammaystirid iyo korin ama barbaarin atanmiya waa barbaarinta wa xasun calaa macaali lumuur iyo isku boorin arrimaha qiimaha leh oo sarreeya wa nahyun iska reebid can safaasifiha ay safaasif safaasif alumuur arrimaha kuwooda hooseeya oo qiimaha aan lahayn wallahu aclam alxadiidu tani walcishruun can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala ali s nabigu wuxuu yhi almaau tahuurun biyuhu waa tahuur ayaguna waa taahir waxna way tahiriyaan laa yunajisuhu shay biyaha wax nijaasayn kara ma laha rawaahu axmed watirmidi wa abu daawud wannasaa'i hada alxadiidu saxiix xadiiskan saxiix yadullu wuxuu tusinaa calaa aslin jaamic wa wuxuu yahay ana almaaa ay jamiicu lmiyaah biyaha waxaa loola jeedaa biyaha oo dhan annaabiqa ee kasoo burqada min alardi dhulka kasoo maaxa waannaazila min asamaa iyo biyaha cirka kasoo dega albaaqiya calaa khilqatiha oo sidii ilaahay ku abuuray ku baaqi ah aw ilmutaqayira ama isbedelay bimaqarihaa meesha ay joogto darteedna isku bedelay aw mamarihaa ama meesha ay soo martay haddaba biyaha tahuurka ah sidii cirka ay uga uga yimideen ama sida dhulka ay uga soo maaxdeen inay ku baaqi yihiin oo wax isbeddel uusan ku dhicin waa dhici kartaa in isbeddel uu ku yimaadana waa dhici kartaa isbeddelkaasoo tahaaradoodii laakiin waxba aan u dhimin isbeddelkaasoo ka imaana meesha biyuhu ay fadhiyaan oo tusaale ahaan dhul caradiisu ay gaduudan tahay biyihii haddii ay fadhiyaan midabkoodii waa isbedelaha sida cirka ay uga soo da-een ama dhulka ay uga soo maxdeen ahaan maayaan isbedelaa ku dhacay isbedelkaasna waxba u dhimi maayo ama meesha ay soo mareen ayaa dhici karta inuu isbedelka ku keeno meesha hadda ay joogaan waa fiican tahay laakiin dhul carra guduudah ay soo mareen biyihii midabkoodii marka waxbaa iska bedelay intaasoo noocba biyaha tahuurka waa noqon karaan awil mutaqayira ama biyaha isbedelay bimaqariha meesha markaas ay fadhiyaan aw mamariha ama meesha ay soo mareen aw bimaa yulqaa fiiha min adaahiraat ama isbeddelka waxaa keena wixii lagu dhex tuuray oo daahiraat ah ama wax daahiraha lagu dhex riday oo tusaalaan midabkoodii beddelay dahuuryadoodiina waxba aanu dhibayn walow taqayuran kahiiran isbeddelkaas haba badnaadee aahiratun xadiiska wuxuu tusinayaa biyaha noocaasa daahiratun inay daahir tahay tustacmalu fi طahaara wa gayriha oo loo adeegsan karo qofku inuu ku طahaaro qaato min alxadaث اlasqar wاlakbar iyo gayriha wixii طahaaraba aan ahayn in loo isticmaali karo walaa yustatnى min hada اkalaami jaamic ila almaء اlmutagayir lownuhu aw طacmuhu aw riixuhu biyahaas waxaa laga soo reebaa biyihii isbedel uu ku yimaado isbedelkaasoo xagga dhadhanka ah ama xagga urta ah ama xagga midabka ah binnajaasa isbedelkaas waxaa keenay ina nijaaso ay tahay dhadhankii biyaha inuu isbedelo isbedelkaasoo najaaso ay keentay ama midabkii inuu isbedelo oo najaaso ay keentay ama urtiisi uu isbedelo oo najaaso ay keento kamaa fii bacdi alfaadi hada alxadiid sida xadiiskan alfaadiis qayb ka mida ah laga qaatay waqad itafaqa alculamaau culamadu waxay isku waafaqeen calaa najaasati almaa almutagayir binnajaasa biyaha isbeddelka uu ku yimaado isbeddelkaasoo najaasada ay keentay biyahaas inay najas yihiin oo aan lagu tahaaro qaada karin waa isku waafaqsan yihin culimmadu wastadalla calayhi alimaamu axmed wakayruhu biqowlihi tacaala imaamu axmed wuxuu u daliishaday biyaha noocaas ah oo isbeddelka uu ku yimid inay najas yihiin biqowlihi tacaala xurimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir allah wuxuu leeyahy waxaa la ydinka xarimay maytada inaad cuntaan dhiigga masfuuxa ah neefka marka la gowraco dhiigga daa ka soo daadana inaad isticmaashiin ama aada cabtiin ama aa cuntiin iyo walaxmu lkhinziir iyo hilibka doofaarka allah wuxuu leey waa laydinka xarimay ila ilaa akhirila yacni wuxuu la jeedaa wa mataa daharat awsaafu haadihi alashyaa ashyaadan allah uu xarimay tilmaamahoodu markay soo daahiraan almuxarama fi lmaai biyaha ay ka soo daahiraan saara najasan khabiisan wuxuu noqonaa najas oo xun ayuu noqonaa muxuu ula jeeda haddaba imaam axmed wuxuu leeyahay aayaddan allah wuxuu xarimay almayta maytada maytada marka waa soo urtaa waxaa kale allah uu xarimay addam midab lagu yaqaanuu leeyahay oo guduud ah wa laxmu lkhinziir hilibka doofaarka dacmi lagu yaqaanuu leeyahay saddexdii shay marka wuxuu le halkaanay ku jiraan maytada riixdeedii damka lownkiisii laxmu lkhinsiir dacmigiisii saddexdaas shay mid ka mid ah haddii biyihii laga helo sida kuwaas ay xaaraan u ahaayeen oo najaas ay u ahaayeen ayay kuwana najaas u noqonayaan uu leeyahay ilaan saddexdan shay waxay ka mid yihin waxyaabaha najaasaadkaay ka mid yihin sida kuwaas najis ay u yihin bu biyihiina najis u noqonaa wa hada alxadiidu xadiidkan waqayru yadullu wuxuu tusinaya calaa ana almaaa almutagayira biyaha isbedelka uu ku yimaado laakiin wax daahira isbedelkaas ay keeneen ayaguna tahuur inay yihiin tahuur inay yihiin wuxuu la jeedaa in ayagii daahir biyihii inuu yahay daahir fii nafsihi mudahirun ligayrihi asagii inuu daahir yahay wixii nijaaso ahna uu tahiri karo marka waa daahir fii nafsihi mudahir ligayrihi wacalaa anna maa khalat bihi lmaratu sidoo kalena wixii haweenaydu ay la gaar noqoto laa yumnacu minhu mutlaqan inaan la diideyn oo qofku ku tahaaro qaadan karo haweenaydu waxay la gaar la gaar noqoto oo ula jeedo haweeney ayaa waxay ku qabaysatay biyo intii marka biyaha ka soo hartay wuxuu leeyahay ayagana waa lagu tahaaro qaada karaa qofkii marka ka dambeeya waa ku tahaaro qaada karaa macnaha ula jeeda waa saas waaya haweenaydu biyihii ay ku tahaaro qaadato wixii ka soo haraa qof kalena inuu ku tahaaro qaadan karo wa calaa tahuuriyati man qamasat fiihi yadu lqaa'im sidoo kale qofkii kasoo toosay min nowmi lleyl hurdada habeenkii qofka ka soo toosay wixii gacantiisa uu dhex tiimbiyo ayaguna inay daahir yihiin ileenahyi baa ku soo arooray qofku marka hurdada uu ka soo tooso isagoo gacantiisa aan diqin inuu biyaha dhex geliyo xadiis nabiga ka sugnaaday sala allahu alayh wala ali wasalam wuxuu sheegaa inuu yahay manhi aan la ogolayn haddii laakiin ay dhacdo qofkii hurdada ka soo toosay biyihii uu gacanta geliyo xadiisku sheegi maayo inay biyihii najas yihiin saa daraaddeed wuxuu leeyay waa daahir biyihii wainamaa yunhaa alqaa'imu min annawmi qofka kasoo soo hurdada waxaa laga reebay can qamsihaa inuu biyaha dhex geliyo xataa yaksilaha alaaan ilaa saddex mar uu dhaqo wa ama almancu min almaa'i laakiin biyihii uu gacanta dhex geliyo in la diido oo la yidhah laguma tahaaro qaado karo falaa yadulu alxadiidu caleyh xadiiska tusin maayuu leeyahay wlmaqsuud ujeedadu waxay tahay ana hada alxadiid yadulu calaa ana almaa qismaan xadiiskan wuxuu tusinayaa biyuhu inay laba nooc yihiin najas wa huwa maa tagayara axadu awsaafihi binajaasa waa wixii tilmaamihiisa mid kamida uu isbedelay najaase ku dhacday darteed tilmaamihiisii saddexda ahaa midabkii urtii dhadhankii qaliilan kaana aw kahiiran ama ha yaraado ama ha badnaado wa tahuur wa huwa maa laysa kadalika waa wixii saas aan ahayn wa anna ihbaata nawcin haalif in la sugo nooc saddexaad laa tahuurun walaa najas oo tahuurna aan ahayn najasna aan bal daahir kayru muطaahir oo laakiin daahira laakiin wax aan dahirinaynin laysa calayhi daliilun sharciyun daliil sharciya korkiisa ma ahanin fayabqa calaa asli tahuuriya aslu tahuuriya ku baaqi ahaana u leeyahay laakiin kutubta fiqigu saddex suuma qaybi jirin biyaha waa saddexay dhihi jireen daahir muطaahir ligayrihi oo tahuur la dhaho kuwaas iyo biyo daahira laakiin qofka uusan ku tahaaro qaadan karin iyo nooc saddexaad oo najas ah noocii saddexaad oo midka dhexe ah daahir kayru mutahirkii wuxuu leeyahay wax jira ma aha marka ahuur qeybtii tahuuriyaduu geliyey ayagana inay daahir yihiin laguna tahaaro qaadan karo halkaasuu geliyey wuxuu yidhi wa tahuur wa huwa maa laysa kadalika wa ana ihbaata nawcin haalis laa tahuur walaa najas bal taahir kayru mutaahir laysa calayhi daliilu sharciyun fayabqa calaa asli tahuuriya aslu tahuuriya ku baaqi ahaana wa yuayidu hada alcumuum cumuumkan waxaa ayida qowluhu tacaala falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan طayiban allah wuxuu yidhi biyo haddaad weydiin falam tajiduu maa'an biyo haddaydnaan helin fatayamamuu uqasda oo aada saciidan caro tayiban oo daahira caro nadiifa ah, raadsada oo ku dahaaro qaata wahada haadaa caamun fii kulli maa biyo kastaa soo hosgela u leeyahay liannahu nakira fii siyaaqi nafyi maxaa yeele waa nakiro oo nafyi uu ka horeeyo maa an soo nakiro ma aha nafyiyaa ka horeeya oo ah falam ilaan lam waa xarfu nafyin fayashmalu kula maa kharaja minhu lmaa annajas waxaa soo hoosgela haddaba falam tajiduu maaan wax kasta oo najaaso aan ahayn maa kharaja minhu lmaau najas lilijmaaci calayh maxaa yeele waa laysku waafaqsan yahay falam tajiduu maaan inaysan soo hoosgelaynin biyaha nijaasada ah oo mutafaq caleyh waa laisku waafaqsan yahay wixii biyahaas nijaasada ah oo ijmaacu uu ku dhacay kasoo hara falam tajiduu maaan ay soo hoosgelayaan uu leeyahay qofkii haddaba biyaha noocaasa haystaa fa huwa waajibun lilmaa biyuhu haystaa uu leeyahay saas daraaddeed waa inuu ku tahaaro qaato waa sida uu leeyahay wadalla hada alxadiidu aydan sidoo kale wuxuu tushay ana alasla fi miyaah alطahaara waana la isku waafaqsan yahay biyaha asal ahaantooda waa daahir wa kadalika fi gayriha ana alasla fi lmiyaah aahir fi gayriha tahaarada keyrkeedna wadalla hada alxadiidu aydan sidoo kale xadiiskan wuxuu tusiyey ana alasla fi lmiyaah waxa asalka ku ah biyaha alطahaara waayo wakadalika fii gayriha sidoo kale wixii biyaha aan ahayn alaslu fiiha alطahaara tusaale ahaan dharka asal ahaantiisa waa inuu daahir yahay bogasha suuqa laga soo gado asalaan waa inay daahir tahay dharka dibadda laga keeno asalaan waa inuu daahir yahay alaabta dibadda laga keeno asalaan waa inay daahir tahay hada waa lasku marka biyaha keliya ma aha alimaamu lbukhaari wuxuu u daliishaday dharka xitaa gaalada laga keenay inuu daahir yahay nabiga sala allahu alayhi wacala alihi wasalam inuu qaatay jubba shaamiya jubbad oo shaami ah shaam laga keenay shaamna waktigii nabiguu noolaa sala allahu calayhi waala ali wasalam waxaa haysta niman khasaasino la yidhaahdo oo carab ah laakiin dowlatu ruum ay iyadu meesha ku hayday oo iyadu meesha ay eh, difaac uga dhigatay danaheeday uga fusho jirtay dowlad madax bannaan ma ahayn carabta laba dowladood ay lahaayeen laakiin mid ka mid ahna ruumay hoostegi jirtay mid ka mid ahna faris midda faris hoostegi jirtay ciraaqay ka dhishneed meel xiiro la yidhaahdo dowlad madax banaan ma ahayn iiraantaa waxay u dhisatay wixii caraba iyo dhibaatooyinkoodii inay isaga isaga difaacdo dowladda kalena waxay ka dhisneed shaam waxaa la dhihi jiray dowlatlkhasaasina ruma ayagana gacanta gacanteeda ku dhistay dowlad madax bannaan ayaduna ma ahayn dharka haddaba gaalada dhankaas laga keena nabigu sala allahu alay slam waa gashanayey lamana soo warin inuu iska dhaqay weli wakadalik famataa xasala shaku fii shayin mina wax uun ka mida kuwaas markuu shaki ka yimaado hal wujida fiihi sababu tanjiisi am laa sabab nijaasayda amay dhexdiisa ahaatay shaki noocaasa hadduu yimaado wax nijaaseeya dhexdiisa ma dhaceen mase maya shakiga hadduu yimaado falaslu ahaara asalku wuxuu yahy inay daahir yihiin haddaba biyo kasta meeshay doonaan biyahaasi ha ooleen al fiiha ahaara asal ahaan waa inay daahir yihiin ilaa qofku uu ka hubsado biyahan inay najas noqdeen oo wax najaaseeye biyahan dhexdooda ay dhaceen inta qofku uu ka hubsado biyahaas inay nijaas yihiin inta ka horee biyuhu waa inay daahir yihiin biyaha wadooyinka markii roobku uu do-o wadooyinka dhexdooda biyaha yaalla dhiiqooyinka lasii maraa biyaha ayaga dhan wada wasakda waxaasoo dhan alaslu fiiha tahaara ilaa qofku uu ka hubiyo biyahan inay nijaas yihiin qofki yidhahda biyahan waa najaasna waxaa laga rabaa daliil waxa najaasi qofku waa inuu keeno saas daraaddeed shareecada islaamka dadka muslimiinta ah wax badan bay u fududayda waxay u fududaydan waxaa ka mid a ah usuusha noocaan ah haddii la dhihi lahaa markii roobdo oo biyaha wixii jidka wixii biyo yaalla oo dhan waa wada najaas dayinka shawaaricda dhexdooda yaalla iyo dhoobada dhexdeeda taalla waa wada najaas haddii la dhihi lahaa dadka mashaqo badanaa fuuli lahayd alxadiidu haalif alcishruun can abi khadada radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llah sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yihi fi lhirati mukulaasha nabigu wuxuu ka yidhi bisadda inahaa laysat binajasin ayadu najaas maaha inahaa min atawaafiina calaykum waxay ka mid tahay xayawaanaadka idinla nool iyo wadawaafaat kuwa dhedeggaha idinla nool ay ka mid tahay rawaahu maalik wa axmed wa ahlu sunan alarbaca iyo ahlu sunan